بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله وإن وجدتها همزة أو طاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أوال كل فعل فإنه المضارع المستعلي وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة وصمتها الحاوي لها نأيت فاسمع وعي القول كما وعيت وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فاهي منه تفتتح ولا تبل أخاف وزنا أم رجح مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mulkhat licraab markaa xalay waxaynu qaadanay ficil aqsaamta ay leedahay afcaashu in ay yihiin saddex qaybood saddexdaasi qaybood waxaanu qaadanay ficilkii maadi xukunkiisa iyo ficilkii amar labadaba waan qaadanay marka kii saddexaad oo ah ficilka mudaaric ayaa sheekhu raxima allahu tacaala halkan caawow kaga warrami doonaa wuxuu yidhi sheekhu haadaa kani baabulficli ficilka baabkiisii weeyi ficilkii almudaarici mudaaric ahaa ficilka mudaaric ayaa halkan uu kaga warramaya mudaaricna tacriifkiisa horeynu sheegno waxaynu nidhi waa maa dalla calaa xadain yaxtamilu alxaala walistiqbaala baa la dhahdaa waa waxa ku tusiya xadad iyo dhacdo taasi oo ixtimaasha xaalo iyo istiqbaal labadaba sheekhu wuxuu yidhi wain wajadta hamzatan aw taa'a aw nuuna jamcin mukhbirin aw yaa'a qad ulxiqat awala kulli ficlin fainahu almudaaricu lmustacli wain wajadta haddii aad heshid hamzatan hamze haddii aad heshid aw taa'an ama ta' haddii aad heshid aw nuuna jamcin ama jamac nuuntii haddii aad heshid jamacaasoo mukhbirin ay mutakallimin hadlaya aw yaa'an ama ya' haddii aad heshid xuruuftaasoo axruftaasoo qad ulxiqat la haleeshiiyey ay hiya axrufta awala kulli ficlin ficil kasta awalkii la haleeshiiyey fainahu ficilkaa awalkiisa la haleeshiiyey almudaaricu mudaaric weeyi mudaaricii almustaclii ay alcaalii sarreeyey muxuu ka sarreeyaa calaa qasiimayhi labadiisii qaybooda kale u dhigmayey ee ahaa almaadi waalamr ayaa uu ka sarreeya wuxuuna kaga sarreeyaa bisabab alicraab markaa sheekhu raxima llahu tacala halkan wuxuu ku tilmaamay ficilka mudaaric inuu yahay ka awalkiisa lagu ziyaadiyo zawaa'iddii afarta mid ka mid a xuruuftaasi ficilka mudaaric lagu bilaabayaa bilaabayaai mudaaric waxa ay u noqon karaa ficilku marka xuruuftaasi laga helo laba arimood laba shardi kow waa inay zawaa'id yihiin shardiga koowaad waa maxay xuruuftaasi waa inay zawaa'id yihiin macnaheeduna waa maxay waa inay ficilkan mudaaricadee dheeraad ku yihiin oo la geliyey ficilkii maadi si uu u noqdo mudaaric waa inay zawaa'id yihiin shardiga labaad xuruuftaasi zawaaidda waa inay macaani faa'iideeyaan waa inay he macaani faa'iideeyaan labadaa shardi marka laga helo ee labadaa shardi aynu helno ayaa la odhanaya waxan waa ficil mudaaric haddii zawaa ay noqdaanoo xuruuftaasi macaanidii laga waayo dee noqon maayaan hadday usuul noqdaanna noqon maayaan tusaale sow hamze ma waxaad ka warantaa akala iminka akala hamza u horaysa hamzadani waxay tusinaysaa ficilkan inuu ficil mudaaric yahay miya laa limaada de min usuul اkelima kelmadda usuusheedi bay tahay zawaaid maba taciba ka waran taciba maxaa lagu bilaabay dee lagu bilaabay mama ficil mudaaricba maya nasara ka waran ya dee waa maadi nasara iyo sara ka waran iyada soota lagu bilaabay waxaa shardi ah idin xuruuftani inay yihiin zawaaid waa shardi shardiga labaadna xuruuftani waa inay macaani faa'ideeyaan macna waa inay faa'ideeyaan macnaha xuruufta ay faa'ideynayaan kutubta horaynu ku aragne shan iyo toban macnay ahaayeen soo shan iyo toban macno waa inay faa'ideeyaan shan iyo tobanka macno sida ay u baxayeen daabidka lagu dabdiyo ama simdiga iyo taxakooda waxaa u fiican in la yidhaahdo waa anaytu anaytu maxaa u horeeya hamze sawma maxaa ku xiga nuun maxaa ku xiga ya maxaa u dambaysa ta sidaas xuruufta ay u kala horreeyaan bay u kala macaani badan yihin xarafka u horeeya hal macnuu faa'ideeya xarafka kuxig xarafka ku-xigaana ka hore liminlaabkii wuu faa'idaynaya oo allaba waa waa waxa weeyaan waa nuunkii sooma xarafka saddexaadna wuxuu faa'iidaynayaa xarafkaasi ka horeeya ee labaad liminlaabkii afar taadaa u dambaysa taadi waxay faa'idaynaysaa ya liminlaabkeed labun afar ku dhufo sideeddaasay faa'idaynaysaa markaas ku geyso waa imisa mayna shan iyo toban macno noqon shan iyo tobanka macno waa ina shan iyo tobanka macno iyagoo khulaasaysan haddii aynu dul marno hamsadu waxa ay faa'idaysaa mutakalim qof hadlaya ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado qofka hadlaya muxuu odhanaya aquumu buu odhanaya gabadhiina maxay odhanaysaa unta aquumun bay odhanaysaa saxiix walalah iyadu marka hamsadu mutakalim bay faaidaysaa maxay noogu xigay sow nuun ma nuunkuna wuxuu faa'iideeyaa qof mutakalima oo hadlaya oo kelidii ah laakiin naftiisa weynaynaya ama ma cid kale u hadlayayo waa lala jooga oo macahu hayruhu labadaa mid buu noqon naquumu buu odhanaya naquumu isagoo naftiisa weynaynaya ama lalala joogo cid kale uu hadlayo naquumu buu odhanaya iyadna labadaa macnay faa'idaysay waa mutakalim mucadimu nafsiga ama mutakalim maca maxay noo timiday yadii soomaa yadi waxay faa'idaysaa afar maqan afar maqan bay faa'idaysaa afartaa maqan saddex raggaa iska leh midna dumarka iska leh mufrad laba ah oo maqan ya baa lagula hadlaa maxaynu odhanaynaa yadribu soo sax ma laba rag oo maqan maxaynu odhanaynaa yadribaani jamca oo maqan maxaynu odhanaynaa yadribuna saddexdaa ayaa iska leh raggaa iska leh halna dumarkaas kale dumarka maqane jamca maxaa lagula hadlaya maxaynu odhanaynaa yandaribna mayna basidayn marka iyadina afartaasay faa'idaysay maxaa ku soo xiga ta soo maa ta'dii shan iyo ah, waxaan ujeeda sideed bay faa'idaynaysaa sideeddaa haddaynu kala qaadno shan dumar baa iskale saddexna yaa iskale raggaa iskale dhinac kale haddaynu u dhigno lix waa mukhaatab labana waa haa'ib saxiix sideeddaas meel adigiin sideeddan waxaan idin idhi shan yaa iska leh dumarkaa iska leh saddexna yaa iska leh raggaa iska leh waa haddaan dhinac ka egno dhinac kale haddaynu u dhigno taadusoo mukhaadab may faa'idayn jirin waxaa la samaynayaa lix ka midii waxa weeyaan mukhaatab laba ka midiina waa haa'ib macna haa'ib a ah wey bal shanta mukhaadabkaanu soo qaadana shanta mukhaadabkaa waa la kala leeyahay saddex dumar baa leh saddexna rag baa leh nin ayaad la hadlaysaa maxaad odhanaysaa ya tadribu laba ragaad la hadlaysaa oo waa mukhaatab maxaad odhanaysaa tadribaani jamac ragaad la hadlaysaa maxaad ku odhanaysaa tadribuuna gabadh baad la hadlaysaa maxaad odhan tadribiina laba dumara tadribaani jamac dumara oo mukhaataba tadribna gabadh maqan baad la hadlaysaa maxaad kula hadli marka ta unbaa lagula hadlaya yada weeyaan iyada siyaaq unbaa lagu kala garanaya laba dumaroo maqan baad la hadlaysaa ta baad kula hadli maxaad odhan tadribaani soo basiid maa markaa maxaynu ah, fahanay xuruuftani markaa ay ficilka mudaaric gelayaan labada shardi baa loo shardiyaa labadaa waa inaynu ka helno labada shardi waa maxay kow waa inay zawaa'id yihiin shardiga labaadna waa inay macaanidaa faa'iideeyaan macaanida shan iyo tobanka war culima maslefana inta waa basiid marka wax aday kuma jiro wuxuu yidhi haddaba sheekhu wa in wajadta u fiirso intu waa maxay si aad laqmada u fahamtid intu waa shardiyade wajadinna waa ficil maadi ficilka maadi fii maxal jasmo weeyaan de ile kama muuqan maayo ficil mudaaric maaye ta'duna waa faacilkii hamzatan iyadaa iskale haddaynu helitaan ka laqbayno hal mafcuul keliya qaadani layno aw taa anna cadaf aw nuuna jamcina cadaf muqbirina nacti jamca uga dhig aw ya anna kusii cadaf qad ulxiqat waxaynu ka sifaynaynaa axruftaasi oo laisku wada geeyey hamsida ka soo bilow ta'da nuunta iyo ya-da naaibu eh, faacilkuna yuu noqon ya naib faacilku yuu noqonaya xuruuftum buu noqonaya xuruuftum buu noqonaya naaibu faacilku xuruufta ayaa uu noqonaya waan garanay awala waa daraf mudaafiya kulli idaafe kullina ficiluse idaafe eh, wuxuu dhacayaa eh, jawaab shardigii jumladan dambe weeyaan waa ta fa'da lagu daweyde fa baa la geliya soo ma aragtaan inna ismigeedii waa damiirka ku daba dhegan almudaaricuna waa khabarkeedii waa kaa rafcisan almustacliina waa sifo mudaaric uu leeyahay bimacna alcaali baana loo jeeda laqmadii maxay noqon wain wajadta haddii aad heshid hamzatan hamze haddii aad heshid aw taaan ama ta' haddii aad heshid aw nuuna جمع ama jamac nuuntii haddii aad heshid jamacaasoo mukhbirin أي mutakalimin hadlaya macaanidii wax kamid inoo tilmaamay soo ma aragtid ow yaaan ama ya aad heshid xuruuftaasoo qad ulxiqat la haleeshiiyey ay hiya xuruufta awala kulli فعل ficil kasta awalkiisa la haleeshiiyey fa innahu ficilkaasi ficilkaa xuruufta awalka laga haleeshiiyey almudaaricu mudaaric weeyi mudaaricii almustacli ay alcaaliyi sareeyey aya ka labadiisii qaybooda dee maada iyo amar ah soo basiid ma haddeed wejado ka laqmaysid bimacnaa calimana jumlada qad ulxiqa soo ma aragtid mafcuulkii labaad bay noqon macnihiina muxuu noqon wa in wajadta hadii aad ogaatid hamzatan hamze haddii aad ogaatid aw taa'an ama ta' haddii aad ogaatid aw nuuna jamcin ama jamac nuunkii haddii aad ogaatid jamacaasoo mukhbirin ay mutakalimin hadlaya aw yaa'an ama ya' haddii aad ogaatid qad ulxiqat kuwo la haleeshiyey inay yihiinna aad ku ogaatid awala kuli ficlin ficil kasta awalkiisa fainahu ficilkaasi almudaaricu mudaaric weeyi mudaaricii almustacliya caali sareeyey waa iska basit sooma marka ama waxaad ka dhigi mafcuulkii labaad ama sifaad ka dhigaysaa labadaasi baydna wuxuu kaga warramay axruftaasi axrufu mudaarica oo afar ah in ay yihiin zawaa'id iyo inay macaani wataan ka soco wuxuu yidhi sheekhu walaysa fi lafcaali ficlu yucrabu siwaahu watamiilu fiihi yadribu walaysa ma aha ficlun ficil ficilkaasoo yucrabu la icraabi ay huwa ficilka ficilka oo siwaahu ay siwalmudaarici mudaaric ka soo hadhay mustaqiran mid ku sugan fi lafcaali afcaasha dhexdeeda maaha watamhiilu tusaalayn fiihi ay fi lficli ficilka la tusaaleeyaa yadribu waa garaacayaa weeyi zaydun zayd camran camar buu garaacayaa halkan sheekhu raxima llahu waxa uu kaga warramayaa afcaashu in ay mebni tahay hase yeeshee waxaa jira hal ficil oo afcaasha mucrabka ah halkaa ficila afcaasha mucrabka ka noqonayaai waa ficilka mudaaric weeyi mata xili muu ficilka mudaaricna mucrab noqdaa kutubta horeynu kusoo qaadanay wuxuu mucrab noqdaa waa marka uu ka madhan yahay nuunu niswa nuunu niswa shardi maynu dhigi jirnay ya laa iyo nuunu tawkiid nuunu tawkiidkaasaynu shardi u dhigi jirnay nuunu tawkiidka shardigiisu muxuu ahaa iyadu waa ina mubaashira tahay de waa inay ku daba dhegan tahay markaa nuunu tawkiid iyo nuununiswa ficilka mudaaric hadii ay la xidhiidhaan mabni buu noqonaya nuununiswa hadday la xidhiidho sukuun baa lagu binayn nuunu tawkiid hadday la xidhiidho ama khafiifa noqoto ama haqiilana maxaa lagu binayn fatxaa lagu binaynaya maxaa lagu binaynaya fatxaa lagu binaynaya sababtu waa maxay asalkiisii horu ku noqonaya waayo wax isaga u gaar oo khawaastii ficilkaa ah ayaa galay oo ah labada nuunood waayo de ismiga ma galaan sooma ismiga ma galaan garanay haddaba ficilkan mudaaric laba xukun buu leeyahay labada xukunu leeyahy kitaabka ya jurumgaan kaga soo sheegeena iyo camriidigi intabe xukmun awaliyun wa xukmun aakhiriyun soo saama inaan odhan jirin xukun xagga hore ah iyo xukun xagga dambe ah xukunka xagga hore wuxuu ku sheegay labadaa beyd labadaa beyda hore ayuu ku sheegay sooma oo waa dee xuruufta xuruufu zawaa'idda loo yaqaano waa xukun xagga hore ficilka mudaaric ka gala oo isagu uu la gaarya xukunka aakhirigiina waa kan xukunka aakhiriga laba mid buu noqon inuu mebni yahay iyo inuu mucrab yahay xilli ma la binaynaya waynu ka hadalnay waa marka lala xidhiiyo labada nuunood nuunu tawkiid iyo nuununiswa nuununiswa haddaad la xidhiisid sukuun ku bine nuunu tawkiid haddaad ku binaysidna haddaad la xidhiidisidna waxaad ku binaysaa fatxa ku bine isagio mucrabay noo yimid isagioo mucraba oo la yacraabayo markaa mucrabkaa la yacraabayo saddex mid buu noqoni ama marfuuc buu noqon ama mansuub buu noqon ama he majruur buu noqon sooma majzuum buu noqon da majza ka dhiga majzuum buu noqon soo saamayn saxiix ficilka mudaaric maxaa qadriyayna ku gaari doonaa insha allahu tacala afar qowl baa ku jira oo culimmadaas ugu hayaan afartaa qowl qowlka raajixa waxaa ku camal falo oo rafciya caamil macnawiya iska ilaaliya caamil macnawiya caamilkaa macnawigina waa tajarudkay leeyihin culamadu tajarudka ka dhartiranka uu ka dhartirmay ee uu ka qaawismay caamilkii wax nisbinayay caamilkii wax jasminayey laftiisaaba rafcinayay leeyihin waa caamil macnawiya qowlkaasaa raajix noqon doona insha allah saddexda kalena kitaabkaasaan ku arki doonaade haye haddaba marka uu marfuucaya maxaa lagu rafciyaa de intaa caawa maynu isku sheegana inamn hore u fahmin ficilka mudaaric hadduu marfuuc yahay maxaa lagu rafciya calaamatu rafcadu waa maxay ficilka mudaaric calaamatu rafcadiisu waxay noqonaysaa hadduu ficil mudaarico yahay saxiixulaakhira ama ficil mudaarico muctalulaakhira hase yeeshee aakhirkiisa ayna waxba la xidhiidhin damay noqoni muqadaratan kaanat ow daahira ama muqadara ha noqoto de ama daahira ha noqoto maysa hadduu afcaalu khamsa noqdona maxaa lagu icraabi dee hubuutunuuna xarafaa lagu icraabi ficilka mudaaric marka uu mansuubka yahay calaama maxaa nasbiya wuu noo iman doonaa insha alla horena waynu u qaadana sooma cawaamil baa jirta nasbisa haya calaamatu nasbii muxuu noqonaya wuxuu noqonayaa ficilkii mudaaric hadduu yahay saxiixulaakhir ama muctalulaakhir uu yahay hase yeeshee aakhirkiisa ayna waxba la xidhiidhin fatxay noqoni ama daahira ha noqoto ama muqadara ha noqoto mayna basiidayn hadduu afcaalu khamse yahayna dee xadaf baa la icraabi o xadfunuun baa la icraabi waxay noo yimid isagoo la jasminayo ficilka mudaaric maxaa jasmiya shan iyo toban shay baa jasmiye soo ma shan iyo tobankaa shay jasminaya ka kaalayo calaamatu jasmadii maxay noqon sukuun iyo xadaf xadafkaa laba u qaybsama xadfuxaraf iyo xadfuxaraka horma intaasunahayn iyo sukuunku waa maxay waa markuu saxiixul aakhirka yahay xadfulxarafna waa maxay waa markuu yahay ya muctal iyo amsilatu hamsa amsilatu hamsana xadfunuun buu ku noqon dee soo saxiix maa intaasu ka warramay markaa wax adag kuma jiro u fiirso walayse icraabteeda waad ka dhergsantahay la tahay manaa laqmadaas ku kaa qaban lahayde layse waa ficil maadi oo naaqisa maxay qaadan jirtay ismi iyo khabar soo maa ficlun baa a ismigeediioo godan yucrabu jumladaasi ficlun baa laga sifaynaya limaada liana aljumala bacda nakiraati almaxdati awsaafun wa bacda almacaarifi almaxdati axwaalun soo qacido maynan qaadan jirin siwaahu darafkaa laftiisa waa sifo labaad oo ficlun uu leeyahay khabarkiina me waa fil afcaalida soo taqadumtay jaariya majruurka soo taqadumo weeyaan khabarkiina wa tamhiilu waa mubtade fiihi jaariya majruurka tamhiil ku tacaluji yadribuna waa khabarkii tamhiilka markaa tamhiilna waa dikru miaal buu ujeedaayo juzun yudkaru liidaaxi اlqaacida waana maladii rubaaciga ahayda mudaacafka ahayd mudaacafkii hadnu ka warramina habeenkii dhoweyd masterkiisii weeyaan maala yumailu tamhiil buu noqonaya laqmada u fiirsa marka walaysa ma aha ficlun ficil ficilkaasoo yucrabu lacraabi ay huwa ficilka ficilka oo siwaahu ay siwa mudaaric mudaarica ka soo hadhay mustaqiran mid ku sugan ma aha fi afcaali afcaasha dhexdeeda mana sahayn wtamhiilu tusaalayn fiihi ay fi ficlin mudaarici ficilka mudaaric la tusaaleeyaa iska tacliq jaariy majruurka yadribu waa garaacayaa weeyi zaydun zayd camran camar buu garaacayaa haddaad yudrabu kutubta idiin qorayaanna waa ficilka mudaaric oo muqayaru siiqa una hadday yadribu ay idiin qorayaanna waa isagii oo musamaa ma wax adag baaba ku jira kaa soco walaxrufu larbacatu lmutaabaca musamayaatun axrufa almudaaraca wasimtuha alxaawi lahaa na'aytu fasmac wacil qawla kamaa wacaytu wuxuu yidhi walaxrufu xuruufta xuruufta alarbacatu afarta ah xuruufta almutaabacatu ay almatbuucatu la raacinayo liaxrufi usuulilkelimati kelimada usuusheeda xuruufteeda la raacinaya musamayaatun kuwa lagu magacaabo weeyi ay hiya xuruuftu axrufa almudaaracati isa shabahidda xuruufteeda ayaa lagu magacaaba wasintuhaa xuruuftaasi xadhigeega ama taxeega sindiga alxaawi koobaya lahaa xuruufta koobaya na'aytu waan fogaaday weeyi ee fasmac maqal saa'il yahow maa shay maqal maaga oo aquulu aan leeyahay anigu hu maaga laka adiga aan kugu leeyahay oo waci weele oo xifdi alqawla hadalka kamaa wacaytu ay wacyan weelayn weele wacyigaasoo kaa'inan ahaaday kamaa wacaytu ay ka wacyi weelayntayda iyaahu qowlka aan weeleeyey waayahay halkan sheekhu raximah llahu wuxuu ku tilmaamayaa axrufta axruf mudaaricaha waxa lagu soo ururiyo iyo waxa lagu magacaabo xuruufta aynu soo sheegnay ee hamzi iyo aynu soo tirinay waxa lagu magacaabaa oo magacoogu uu yahay axrufalmudaaraca la dhahdaa soo basiid ma baydka hore intaasuu kaga warrama marka wuxuu leeyahay usuusha kelimada ayaa ay ayaa la raacinaya oo matbuuca ay u yihiin usuusha kelimada ayay matbuuca u yihiin u fiirso axrufalmudaaracati idaafadaasi waa min baabi idaafati sababi ila lmusababi sababkii baa loo idaafeeyey musababkii eeg sababkii ayaa loo idaafeeyey musababkii oo macnaheedu waa maxay wuxuu leeyahay xuruuftan ficilku wuxuu ku noqonayaa siyaadada lagu siyaadiyey iyada sababteed ismiga mid shabaha eeg xuruuftan ficilku wuxuu ku noqonayaa iyada sababteed ziyaadada lagu siyaadiyo sababteed ficilku wuxuu ku noqonayaa mid shabahayo ismiga mid shabaha xaguu ka shabahayaa xagga wuxuu ka shabahayaa lafdiga xaguu ka shabahayaa wuxuu ka shabahayaa xagga xukunkuu ka shabahaya midi waa mida xagga wuxuu ka shabahayaa lafdiga oo dee daraba marka aynu ku ziyaadino axrufulmudaarica aynu yadribu nidhaahno wasankeegu wuxuu lamid mid noqonayaa daarib u fiirsada muna daarib la noqon waayo daarib xarafka u horakeeya wuu xarakaysan yahay xarafka labaadna wuu reeban yahay xarafka saddexaad wuu kasrisan yahay xarafka afraadna waa maxalul icraabde sooma waa inta naxwahaba loo barto soo islamaynaan fahmin yadribuna ku noqo yadribu xarafka horeeya wuu xarakaysan yahay xarafka labaadna wuu reeban yahay xarafka saddexaadna wuu kasrisan yahay xarafka afraadna waa mawduc waa maxalul icraabkii sooma xaggii lafdiga muna kala mid noqon yadrib iyo daarib mayna isku mid ahayn xaggii xukunkana waa kala mid oo sow daarib mucrab ma ah de yadribna waa mucrab saxiix markaa ziyaadada xuruufta lagu siyaadiyey aawadeed ficilka muxuu ku noqday mid shabahaya ismigiibuu ku noqday markaa waa min baabi idaafati sababi ila almusababi sababku waa maxay waa xuruuftan ayaa sababa musababka ka dhalanayaana waa maxay waa mudaaraca iyo mushaabahade mudaaraca ficilka uu shabahayo ismi uu shabahayo xaggee uu ka shabahayo xagga lafdiga ee dhawaqa xuruufta sakanaadki iyo xarakaadki iyo xagga xukunka oo mucrabnimoa misle faanaynta waa basiid bay la tahay haye almutaabaca waxaanu akhriyanaa bisiiqati ismi lmafcuul wuxuuna u jeedaa almatbuuca waa tii la raacinayey usuusha usuululkelima xuruufteeda ayaa lagu daba dhejinaya oo tusaale daraba iminka xuruuftaasi waa usuululkelima yadribu marka aynu leenahay maxaynu raacinay usuushii usuululkelimaha ahayd ee daraba ahayd ayaynu xuruuftii axruufulmudaaracaha raacinay de mana saxayn taasi ayaynu raacinay simdiga simdiga wuxuu u jeedaa waa tixii wey waa khaydkii waa khaydkii wey wax lagu taxay xaawina bimacnaa aljaamici wey wa ismu faaciloo xawaabaa laga keenay marka wuxuu leeyahay sida waxa weeyaan kuushaba loogu ururiyo ee loogu kulmiyo dunta ama taxa ayaa lafdigan anaytu ihi uu u ururinayaa maxay xuruuftii axrufulmudaaricaha ayda kala tagsanayd waxa simdu u oo tax u oo kuu koobaya daabidka ana aytu daabidkaasaa kuu koobaya fasmac wacil qawla kamaa wacaytu muxuu leeyahay sheekhu waa takmilatulbeyt e wuxuu u nasteexaynaya ile sheekha waa la weydiiye soo laba mid weeyaan baan idigu idhi imaa inaad tahay xaaliya iyo imaa inaad tahay maqaaliya labada kaa doontidba ka soo qaado oo saw sheekha lama weydiisan taliifka saw taliifka saw lama weydin marka kii saa'ilkaa ah wuxuu ugu nasteexaynaya oo uu leeyahay war waxaan ku leeyahay horta dhegayso oo u dhagraarici waa mid labaade qowlka aan kuleeyahayna xifdi oo saan anba u weeleeye u weele anuu kumaan dhalane anuu kumaan dhalane anba cilmiga waan bartay buu kuleeyahay dee sidaan anba usoo weeleeye adna usii weele saxiix walala sidaasuu idin leeyahay kolkaa waa waana kaasina daabidka an naaytu waxa ka fiican horta naaytu waa bimacnaa bacudtu waan fogaaday wey waxa ka fiican in la ydhahdo anaytu waxaa lagu jamciyaa naaytu waa lagu dabdiyaa anaytuna waa lagu dabdiyaa ataynana waa lagu dabdiya natiina waa lagu dabdiya intaba afartaa sigood baa loo dabdiya afartaa siiqo waxa fiican anaytu waa fiican sababtay u fiican tahay waa maxay sababta ay u fiican tahay waa xagga tartiibulxuruufa oo xuruufta siday u kala horeeyaan ayay u kala macno badan yihiin sooma siday sida u kala horeeyaan ayuu ka dambanaa xarafka labaad ka hore limilaabkii ayaa u noqonaya marka xagga tartiibta waxa ku fiican baynu nidhi anaytu baa ku fiican culimada qaarkood m waa tafaa'ul baaba ku jiro anaytu bimacnaa cilmigii haleelitaankiis baan u dhawaaday bay leeyihin na'aytuna jahligii baan nahe xaggii jahligaan u fogaaday leeyihin taasi noqon mayso xuruufi ya dee waxtarna ma keento dhibna ma keento xuruufta soo ma ee waxa ugu fiican waa inaynu nidhaahno xagga tartiibkay ku kala wanaagsan tartiibka xuruufta misle faanna culima inta icraab ahaan haddii aan u baahanno alaxruuf waa iska mubtade alarbacatu waa sifo almutaabacatu waa sifo labaad musamayaatun soo ma ya musamayaatun waa ismi mafcuul waa khabarkii waa khabarkii alaxruf axruf almudaaracati musamayaat waa ismi mafcuul kitaabkii hore waxaynu kusoo marnay ismi mafcuul yacmalu camala ficli sooma naa'ibu faacilkiisi waa damiir mustatira mafcuulkiisiina waa maxay waa axruf almudaaraca mid labaadna u fiirso musamayaatun sooma aragtid waxaa laga keenay ficilkii sama ahaa samaana luqa alcarabiya laba mafcuul buu u tallaabaa mar iskiisu u tallaabaa marna ka hore istiisu u tallaabaa ka dambana ba buu ku gaadha markaa iminka de ismi mafcuul wuxuu la camal yahay ficilka muqayaru siqaa sooma markaa ficilka muqayar siqi hadii laba mafcuul gudbi jira maanka hore faac looga dhigen faac looga dhigen kii dambena sidiisa ugu tallaabaya sooma marka fahmi waayna axrufalmudaaracati waxaa nasbiyey musamayaad oo ismi mafcuula ayaa u haysta mafcuul waana mafcuulkii labaad weey kii horena naabi faacil buu ka dhigtay waana khabarkii ayo khabarkii axrufka wey masla fahnay simdu waa mubtade alxaawi waa nacti lahaa jaariya majruurka xaawiya ismi faacila ku tacaluji naaytu bikasti lafdiha kuli maa qusida lafdu fahwa mucrabun bay soo gelaysahay waa khabarkii fasmac waa ficil amar mafcuulkiisu wuu go-an yaho ma aquul wey wacil qawla wacidan waa ficil amar sarfigaynu ku baran doonaa waa lafiifkii mafruuq ah baa idiin sheegayay wacaasow ma aragtid mudaarice haddaynu caadatu jasmi gelino waa lam yaci soo lam yaci maaha lamta iyo iyo adabago maxaa soo hadhay cid keliya weeyaan ficilka amar waa cid keliya waa caynkaa keliya weeyaan wowgila waa xarfu cadafe eh, waynu baran doonaa insha allah waa xarafkaa keliya weeyaan alqawla waa mafcuulkiisii amaadaas marka waa masteriya wacaytun waa ficil ficil master baa laga soo xariri laqmadii maxay noqon walaxrufu xuruufta xuruufta alarbacatu afarta a xuruufta almutaabacatu ay almatbuucatu la raacinayo liaxrufi usuulilkelimati kelimada usuusheeda axrufteeda la raacinaya musamayaatun mid lagu magacaabi weeyi musamayaatun mid lagu magacaabo weeyi ay hiya xuruuftu axruf almudaaracati isashabayda xuruufteeda ayaa lagu magacaabaa wasintuhaa xuruuftaa taxeega ama dunteeda ama miiqeega simdiga alxaawi koobaya lahaa xuruufta koobaya na'aytu waan fogaaday weeyi ee fasma ay fastamic dhegta u raarici ma shay aqulu aan leeyahay buu leeyahay hu maaga laka adigaan ku leeyahay oo waci xifdi oo weele alqawla hadalka wacyan weelayn weele wacyigaasoo kamaa wacaytu ay wacyii weelayntayda lamida buu leeyahy iyaahu qowlka anigu aan soo weeleyey saan aanba usoo xifdiyey adna igasii xifdi buu leeyahy o qaad halkaana maxaynu ku baranay axrufulmudaaric in la yidhahdo xuruuftaasi axrufulmudaarica waxa lagu koobaa ama siiqada kuu koobaysaana inay tahay ama daabitku naaytu wdumuhaa min asliha arubaaci midlu yujiibu min ajaaba daaci wmaa siwaahu fahya minhu tuftatax walaa tubal ahafa wasnan amrajax mihaaluhu yadhabu zaydun wayaji wayastajiishu taaratan wayaltaji halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu kaga warramaya maadaama axrufulmudaaric iyo wixii uu ka soo faaruqay iyo ficilkii mudaaric xukunkiisii waxa uu gudagelayaa wuxuu dib ugu laabtay xukun aweli u leeyahay soo maynaan odan xukunkii aweligaaba ah dib ugu laabtay xukunka aweligiisa xuruufta may ahayn xuruuftaasi maadaama oo qaacido aynu ka dhigna aynu nidhi wa walu nudqi lmari xarfun muxarakun ruuxa eh, xarafka ugu horreeya uu ku dhawaaqaya waa xaraf muxaraga xuruuftaasi axrufulmudaarica maxaan xarakaynaa mana xukunkii aweligi un ahayn weli daba socda maxaynu xarakaynaynaa haddaynu soo khulaasayno maadigii baynu dib ugu noqonana maadigaasi ayaynu laba u kala qaadana ma rubaaci ahaa mise hayru rubaaci ahaa hadduu maadigaasi rubaaci ahaayo afar xarafla uu ahaa afartaa xaraf ama usuul wada ahaadaan ama badh ziyaada ha noqdo iyo inuu hayru rubaaci yahay hayru rubaacigina maxaa ka soo bixi laba hayru rubaaci rubaacigii wax ka yar maxaa ka yar hulaathi iyo wax ka badan maxaa ka badan laba khumaasi iyo sudaasi labadaasina marka maadigii hore u kala qaadana inuu rubaaci yahay oo afarle u yahay iyo inuu hayru rubaaci yahay haddii uu rubaaci yaho maadigii u afarle yahay afartaa xaraf ama usuulha wada ahaadaan ama barziyaada ha ahaadee xuruufta axrufulmudaaricaha ah waynu godaynaa mayna basidayn xuruufta axrufulmudaaricaha ah waynu godaynaa haddii maadigii hore aanu rubaaci ahayna u ka yaraa ama uu ka badnaana axrufulmudaaricaha aynu wax ku bilaabayno waynu fadxinaynaa ka warama ma soo dhawaadaada maxaan idin idhi qaabka loo xarakaynayo maadigii hore dib u eeg maadigii hore ayaad eegaysaa oad milicsanaysaa ma afar xaraf la ahaa mise ma ahaan ma ahaanta waxa ka soo baxaya laba ka korarsanaa ama ka yaraade inuu ka yar yahay oo saddex xarafle u yahay inuu ka badan yahay oo shan xarafle ama lix xarafle u yahay haddaba hadduu afar xarafle yahay maadigii hore ee mudaaricu waxaa la samaynayaa axrufulmudaaricaha waa la godaya haddii aanu afar xaraf la uu ka yar yahay ama uu ka badan yahayna waa la fadxinaya cilada cilooyin fara badan bay sheegaan hal baa iniisii sheegaya insha alla sababta saa loo yeelay waa maxay sababta saa loo yeelay waxa ay tahay rubaacigu waa yar yahay waa kelidiiba isagu da hayru rubaacigiina waa fara badan yaho waa sulaasi iyo khumaasi iyo sudaasi soo ma damadu way culus tahay fadxaduna way fududahay maadaama oo rubaacigu uu yaryahay oo kelidii u yahay damaduna ay culus tahay damadii baa isaga lagu kabay maadaama oo hayru rubaaciga uu fara badan yaho hulaaثi iyo khumaasi iyo sudaasi u farxaduna ay fududahay iyagana waa laisku kabay marka sababtu waa maxay waa maslakan masluka tanaasubi wa tacaadulba maran marka intaa ma isla fahnay dee laqmadun baa laaban soo wuxuu yidhi marka wadumma god haa xuruuftii god fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ku god afcaasha almudaaricati mudaaricada ma'khuudatan xaalaay tahay afcaashaasi mid laga soo qaaday min aslihaa asalkeedii mid laga soo qaatay xaalada ay tahay asalkeedu waayo waa maadi de waa inaad fahamtaan asalkii arubaaciyi rubaaciga ahaa ee afarta xaraf ahaa wadalika tusaale mitlu yujiibu waa ajiibaya iyo wixii lamid ah weeye zaydun zayd adaaciya kii u yeedhayay buu ajiibaya ma'khuudan xaale uu yahay mid laga soo qaaday min ajaaba ay ajaaba waa ajiibay zaydun zayd adaaciya kii yeedhayay buu ajiibay wamaa ay wamaladika istaqara sugnaaday siwaahu ay siwa rubaaciy rubaaciga wixii ka soo hadhay waxaa ahaaday fahya xuruuftii tuftataxu ay tuftaxu mid la fadxin weeyi ay hiya xuruuftu minhu maa siwaha xaalada ay ka ahaatay walaa tubal ha u aabba yeelin adigu akhafa yaraaya ama fududaaya ay huwa maasiwuhu wasnan wasan ahaan u yaraaya oo rubaacigii ka yaraaya waa hulaaigii am rajaxa ama cuslaaya oo badaya ay huwa maasiwuhu wasnan wasan ahaan u cuslaaya oo uga badaya rubaacigii oo khumaasi iyo sudaasi noqoya mihaaluhu tusaalihiisu maasiwahaasi tusaalihiisu yadhabu waa tegayaa weeye zaydun zayd wayajiiu waana imanayaa weeye wayastajiishu ciidan buu iska dhigayaa weeye taaratan mar wayaltaji wuu magan gelayaa weeye ilaa hayrihi hayrkii ayuu u ciirsanayaa maratan ukhraa mar kale ama taaratan ukhraa mar kale marka waa iska basiir bay la tahay ku tilmaamay uun xuruuftaasi xarakada aynu saarayno taasina waxaan eegaynaa baynu nii maadigii hore aynu dib u milixsanayna maadigii hore haddii uu afar la yahay axrufulmudaaricaha sheekh iska god maadigii hore haddii aanu rubaaci ahayn oo uu ka yar yahay ama uu ka badan yahayna axrufulmudaaricaha iska fadxi oo ma adag baa ku jira marka tusaaleaad ku fahmiye eeg yujiibu yujiibu maadigeyga muxuu ahaa ajaab u ahaa isagaa kuu sheege saw ajaabo maa ajaabi waa maay mise xaraf weeyaan waa afar de afar weeyaan so afar maa saxiix haddaba ajaaba maadaama oo afar xaraf ay tahay mudaariceega marka aynu mudaaracaynayno xarafka u horeeya ee xarfu mudaaricaha waynu godanade maxaynu odhanaynaa yujiibu baynu odhanade yujiibu baynu odhanana tusaale daxraja ka odhan daxraj waa imse xaraf maadigeegaasi waa afar xaraf de markaynu mudaaracaynayno maxaan samaynaa yadaxriju mana idhaanaa laa maxaynu odhanaynaa yudaxriju waxaad eegaysaa un maadiga hore un iska hadduu afar xaraf yahay ama ziyaada ku jirta ama yay ku jirin afar xarafaa haddii aad ku aragtid maadigii hore maxaynu samaynaynaa ya awelkan waa iska godana intaan samayna basidayn siyaadi iyo asalna waxaana dee sarfigaynu ku baran doonaa insha allah haye haddii uu ka yar yahay oo rubaaci aanu ahayn oo hulaasi u yahay ama uu ka badan yahay oo khumaasi u yahay ama uu sudaasi yahay ina iska farxi tusaale dahabi waa mise xaraf waa saddex mudaarice yudhabuhaa odhan waa ceebe maxaan samaynaa iska fatxi axrufulmudaarica maxaynu odhanaynaa yadhabu daraba ka waran dee yadribu aayar iska dhe yadribu aayar iska dhe weli malaa maynaan fahmin kuwa mudaaricoga sarfiga kumaynaan qaadana karumaan qaadanay mudaarica karuma karuma waa mise xaraf ya soo saddex xaraf maa karuma mudaarice ya waynu qaadana waa facule facule mudaariceegu muxuua yakrumu dhade hagodin yukramu wa yakrumu haye asula ka waran yasulu jarua ka waran yajru'u la'uma ka waran yal'umu kaasaad mudaariciisa barata soo maa weli facaaliyo ficilo maad barande faculadaad barataan ku tabaq bal mudaaricaya haddii ulaai uu yahay maxaan samaynaynaa saasuu cashirka ku fadaa mar kasta ficilkaad dhigatay mudaariciisa inaad meelaha ku dabaqi kartid ulaaiga waxaanu samaynaynaa axruf mudaarica waanu fadxinana wayejina waa la mid jaa weeyaane maxaynu odhananaa dee yeji wey sheekh yeji bas ka wa waad fadxinaysa ila waa ulaai wayastajiishu waa maxay ya waa sudasigi istijaasha istijaasha waa sudasi sooma maadaama oo li xaraflo yahay maxaan samaynaa fatxi fatxi maxaynu odhanaa yastaji yustajiishu aan isku odhan yastajiishu aayar iska dhe yaltaji ka waran iltaja'a wey iltaja waa mise xaraf intalaqay lamid tahay mayna shan xaraf ayn maxaynu odhanaynaa mudaariceega fatxi maxaynu odhan yltaji ban odhana yltaji mayna iska basidayn markaa maadiga umaan dib u eegaynaa inuu rubaaci yahay iyo inuu hayru rubaaci yahay qaabkaasaan u marana insha allah marka waa iska basid wadumaha labay colaabood ba ku banaan hadda maxay noo qoran doodka ma godan yahay ya kaas ya kaas maa iska marana marka ya waa ficla mar marka ficla mar baan ka dhigana haddee wad haddaynu fadxinnana wuxuu noqonayaa mubtadu noqoni wadamuhaa bay noqonaysaa miimkaana godana wadamuhaa mubtaduu noqonaya min aslihaana khabar buu noqoni marka kan inoo qoran baan marana eega wadumma god adigu haa axrufu mudaaricihii god fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ku god halkan ka soo qaatay sharaxa ila socda de isku kitaab baana ilen halkan ka soo qaatay afcaash maan soo qadarin kitaab ka qoraya ila sharaxi wadumma god adigu haa xuruufta god fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ku god afcaasha almudaaricati mudaaricada ah ma'khuudatan xaalo ay tahay afcaashaasi mid laga soo qaatay min asliha asalkeedii hore ee maadiga ahaa asalkii arubaaciyi ee rubaaciga ahaa wadaalika tusaale milu yujiibu waa ajiibaya iyo wixii lamid a weeyi ma'khuudan uu yahay mid laga soo qaatay yujiibigani min ajaaba waa ajiibay zaydun zayd adaaciya kii daaciga ahaa ee u yeedhayey ee welimatulcursigii waxa uu yeedhayey buu ajiibay taasi waa waa soo islamayna fahmin wama mubtada ka dhig wama maxaynu ka dhiganaa mubtade waana mawsuulana ka dhig siwaahu darafkaasa ayaa ayaa ah, siladii de darafkumna sila dhici jira waana mutacaladiisna waa waajibulxadaf fahya fahyadan lafteeda waa mubtade labaad fahya xuruuftii tuftataxu jumladaa dambe ayaa noqonaysa mubtadahan dambe khabarkiisii kadibna iyadoo wada socotaa mubtadaa hore khabar u noqon wamaa ay wamaladika siwaa ay istaqara sugnaaday siwaahu ay siwa rubaaciyi rubaaciga sokadi fahya xuruuftii fahyadu maxay ku dhacaysaa bimacnaa ay fa axrufu lmudaarica axrufulmudaaricihii tuftataxu ay tuftaxu mid la fadxin oo la kordhigi weeyi ay hiya xuruuftu minhu maasiwaha xaalada ay ka ahaatay de xuruuftii waa la kordhigayaabuu ku leeyahy wixii rubaaciga ka soo haray masla fahnay walaa tubal ha u aabba yeelin adigu akhafa yaraaya ay huwa maasiwaha oo rubaacigii ka yaraaya oo maxay noqoyaa hulaathi ama rajaxa ama cuslaaya ay huwa maasiwuhu wasnan wasan ahaan uga cuslaaya oo uga badaya ayo rubaacigii oo noqoya khumaasi iyo sudaasi aduu u aaba mar haddii aanu rubaaci ahayn shaygani maadigiisii hore aanu rubaaci ahayn oo afar xarafla aanu ahayn waxaad samaynaysaa xarufumudaaricihi u fadxi masle banaynta mithaaluhu tusaalihiisu yadhabu waa tegayaa wey zaydun zayd waa tegaya wayaji waana imanaya ay huwa zayd wayastajiishu ciidan ayaa uu iska dhigaya bimacnaa casiimadiisa iyo go-aankiisa ayaa uu ku soconaya sida ciidankuba uugu socdahe awooddiisa de taaratan mar wayaltaji waa ciirsanayaa oo waa magan gelayaa ilaa hayrihi hayrkii ayaa u ciirsanaya taaratan ukhra mar kalena mar kalena isagoo awooddiisa ku socon cid kalu wax ka da'aya wey marka halkaasina wuxuu ku sheegay axfu mubaaracaha qaabka loo mubaaracayn lahaa mana adka in sha allahu tacala waa iska fudayd wallahu aclam subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk